بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف أبو شجاع عليه رحمة الله فصل والحجر على ستة halka wuxuu ka guda gelay innagoo kitaabulbayc ku dhex jirnay ayaa waxaynu soo gaarhnay kitaabuulxajri xajrigana waxaa la yidhaahdaa ruuxa in laga manciyo loo diido inuu xoolihiisa ku tasarufo almancu min altasarufaati almaaliya baa la yidhahdaa xajrigana waxaa samayn kara waa jiho awood leh ruuxii baa la leeyahay xoolihiisa kuma tasarufi karo gacanba kalaa la gelinayaa xoolihii gacantaasaa markaa maamulaysa asagana waxaa laga xidhayaa tasarufka dhan baa laga xidhaya taasaa waxaa la yidhahdaa xajri la yidhahda waalxajru mancinta ama diidada ruuxa loo diido inuu xoolihiisa ku tasarufo calaa sittatin lix ruux korkooday ahaatay lix ruux baa xajrigu ku duldhacaayo ee xukumkaa la saari karaa ka koowaad waxa weeyaan alsabiyu ilmaha yarka ah yacni ilmaha yarka ah ee aan caqli ku filanoo xoolihiisa uu ku maamusho weli aan yeelanin xoolaha inuu ku tasarufo waa loo diidiyo waa loo haynaya cidda weligiisa ah ama lagala dardaarmay baa gacanta ku haynay xoolaha haddayna labadaa midina jirinna nidaamka meesha ka dhisan baa gacanta ku haynay kadibna wixii danahooda ah caruurta ilmaha danahooda ayaa xoolaha lagu bixinayaa ilaa ay ka gaadhayaan heer ay maamulan karaan xoolahooda saas man asabiyu ayb wlmajnuunu way ka labaad midka waalan ruuxa waalanee xooliha xoolaha leh isagana waa la xajrinayaa tasarufkaa laga mancinaya maxaa yele xoolihii waa ku ciyaaraya caqli uu ku maamula ma hayo waay ayib wasafiihu iyo midka waxmagaradka ah almubadiru ee saydhaya ama ku ciyaaraya limaalihi maalkiisa maalka ku xadgudbayo yacni wax weeyaan hallaynaya ama waxaa laga wadaa tabdiirka waxaa laga wadaa maalan xoolihiibuu meel cidlaab ku saydhaba badda ku saydha ama barrigaa ku lumiyo ama hadduu yidhaahdo waa ganacsanaya caqligii uu xoolaha ku ilaashan lahaa faa'iidana ku heli lahaa khasaarana isaga ilaalin lahaa in la sirana uu isaga ilaalin lahaa ma laha ma garad waay marka xoolihii waa la siri hadduu suuqa la tago hadduu yidhaahdo waan ku tasarufayaana ama meel khaladu yuu gelinayaa ama meehe si khaldan buu isticmaalayaa ama xaaraan buuba u isticmaalaya khamruu ku cabayaa qaad buu ku cunayaa sigaar buu ku cabayaa waa safiih ah, kaasoo kale marka isagana tasarufkaa laga qaadaya intuu xoolihii ku ciyaari lahaa isaguna isku baabi'in laha ama xoolahaba baabi'in lahaa waxaa la leeyahay kuma tasarufi kartid xoolahaaga cid kalaa gacanta loo gelinaya wixii danihiisa iyo maslaxadiisaa marka yaa lagu maamulaya wasafiihu almubadiru ee firdhinaya ama sayraya ama ku ciyaaraya limaalihi xoolihiisa waa midka saddexaad waay ayib intoodaasba waxa loo looga joojinaya tasarufka waa limaslaxatihim waay ayaga dantooda waa ilmaha yarka isagaa loo danaynayaa kan majnuunkee waalan isagaa loo danaynayaa ee kan xoolihiisa ku ciyaaraya isagaa loogu danaynayaa xajrigu intaba iyagu lafahoodu dan u yahay ayib waxaana tilmaamaysaa aayadda rabbi tabaaraka wa tacaala uu yidhi fii suurati الnisa kaga hadlay walaa tu'tuu sufahaءa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warsuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qowla macruufa waa ilmaha agoonkee yar ee aan xoolaha maamulan karin xoolaha u dhiibinaya gacanta ugu hayaa layidhi ka masruufa ayb safiihana waa ninkaan xoolaha tasarufkooda hagaajin aqoonin ayb ilaa ilaahay ka yidhaahda yani waxa weeye wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum markay weynaadaan oo qaan gaadhaan haddaad markaa ka dareentaan inay xoolihii si fiican u maamuli karaan xoolahooda markaa gacanta ka geliya inta ka horraysa ha loo hayo way macnaha ayib waalmuflisu weye midka afraad soo lix inama dhihin saddexdaasi xajriga waxaa loogu samaynayaa limaslaxatihim waalmuflisu weye ninka afraadi midka caydhtoobay alladii kaasoo irtakabathu ay fuushay adduyuunu daymuhu ay fuuleen nin caydhoobayoo daymihii ka tambateen xoolihiisa iyo daynta lagu leeyahay dayntaa ka badan dadkii daynta lahaabaa yimid maxkamadda oo waxay yidhaahdeen ninkan xoolaha uu hayo hanaloga qabto ama ee muxuu ahay nidaamkii meesha ka jiray baaba maagayba sidaas daraaddeed waxaa lagu soo rogayaa xoolaha dhan baa gacantiisa laga saaraya tasarufkana waa laga joojinaya markii laga saarana xoolihii laga qaaday waxaa la siinayaa ya dadkii daynta lahay xaqa lahabaa loo qaybinaya soo ma marka kaana maxaa loo xajriyey limaslaxati alkhayr waay dad kaloo xuquuq leh yaa loogu danaynayaa maslaxadoodaa looga joojiyey xoolaha inuu ku tasarufo ayib laakiin waxay leeyihiin xajriga markaa waxaa lagu samayn karaa waa inay mutaalabada iyo codsigu ka yimaado dadkii daynta lahay markay maxkamadda yimaadaan oy codsadaan maxkamaddu go-aan bay soo saaraysa tasarufkana waa ka joojinaysaa xoolihiina waa laga wareejinaya markaasaa loo qaybinaya waalmuflisu weeye midka caydhtoobay alladii kaasoo irtakabatu ay fuushay adduyuunu daynuhu ay fuuleen daymuhu ay ka tombateen oo xoolihiisa ay ka bateen hantidiisaba dayntaa ka badan ayib eh, nisab baa loogu qaybinayaa marka basenti nin walba eh, wixii muxuu ahaaye hadday wada gaadha iyo hadday wax isdhintaba waalmariidu weeye midka shanaad soo shanaad maaha waalmariidu midka xanuunsanaya almakhuufu ee loo baqaya calayhi korkiisa yacni waa ruux xanuun culus ba haya ilaa heer loo baqay inuu dhimanayaba ayib inuusan xanuunkan ka kacayni baqdintaasaa jirta marka astaamaha iyo calaamaadkiisu u jiran in la fiiriyo xanuunkani miduu ka kacayo uma muuqdo heerka mariidka gaadhay ee saa u xanuunsanaya asagana waa la xajirinaya ayib yacnii tasarufkaa loo diidaya xoolihiisoo dhan miya maya fii maa zaada wixii ka siyaadsan dhexdii cala huluti saddex meelood meel wixii ka siyaadsan ayaa laga mancinaya a ah. yacni saddex meelood meel xoolaha maadaama uu khatar dareemay dad baa markay halis dareemaan oo khatar dareemaan oo is yidhahdo wallahi waad dhimanaysa buu wuxuu leeyahay lifulaanin kada walifulaanin kada wa kaana lifulaanin kada hebel intaasuu lahaa intaasuu hebel intaasuu le wixiibu markaasuu bilaabayaa inuu wixii kala firdhiyo marka waa la qabanaya gacantaa la qabanaya waxaa la adeer waxaad baxsan karto xoolaha saddex meelood marka loo dhigo meel uun waay waa intuu dardaarmi karay waay soo ma soo intaa inuu dardaarmo xaquma leh markii xanuunka cabsida leh uu galana intayna naftu ka bixin ulukii wuu sadaqaysan karaa loo diidi maayo laakiin wixii uluka ka siyaadsan waa laga xajrinaya leanna xadiiskii nebigu waa kii ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inaad dadka ku dhaxlaya ka tagto warasadaada inaad ka tagto iyagoo wax haysta yaa waxay dhaantaa inaad ka tagto iyagoo dawarsanaya oo dad gacanta u horsanaya soo ma ninkan marka waa la qaban marka walmariidu midka xanuunsanaya almakhuufu ee loo baqay calayhi korkiisagana waa la xajirinayaa tasarufkaa loo diidaya fii maa zaada wixii ka siyaadsan baana tasarufka loo diidayaa cala auluti saddex meelood meel wixii ka siyaadsan ayib wixii ka hoos ama ka hooseeya ama gaadhaya dhib male walcabdu addoonka waa midka u dambeeya soo ma ah, waa kii lixaad waalcabdu addoonka weeye alladii addoonkaasoo lam yu'dan aan loo idmin lahu isaga fi tijaarati ganacsiga aan loo idmin addoon sayidkiisii uu leeyahay ayaa isagana waxaa loo diidayaa tasarufkaa loo diidayaa hadduusan sayidkiisu u idmin ganacsiga saas maanaa tanna waxaa loogu diidayaa lixaqi sayidihi kaa dhexena waxaa loogu diiday lixaqi lwaraa saas way maanaa yacni ka u horeeya ee mufliska ah waa limaslaxati alghuramaa dadka dayntala maslaxadoodaa loo xajirinaya kan mariidka xanuunsanayana waxaa loo xajirinayaa limaslaxati alwaraa kan addoonka ana waxaa loo xajrinayaa limaslaxati sayid ah, sayidkiisa idan hadduusan ka haysanin isagana ganacsiga iyo tijaarada waa laga xajirinaya waa loo diidaya wey macnaha ayib wa tasarufu sabiile ah, tasarufu sabiyi ilmaha yarkaa tasarufkiisa waalmajnuun iyo midka waalan wasafiihi iyo midka wax magaradka ah hayru saxiixin ya sax maaha ma wax kaloo idiin qore soo inama dhihin saddexdii u horraysay ee uu ina yidhi waa la xajirinayaa saddexdaasi markii la xajiriyo kadib xoolahooda hadday ku tasarufaan tasarufkaasi ma fulayo sax maa a yacni ilmaha yarka ah tasarufka ganacsiga uu sameeyo iibka iyo shiraha tasarufaadka uu xoolihiisa ku sameeyo ma soconayo saxiix ma noqonayso waa la jebinaa waa laga noqonaya heshiiska yani badeecaduu gaday waa laga soo celinaya ruuxii lacagtiisa baa loo celinayaa ma soconayo saxiix maha macnaha wakadalika ruuxa waalan ruux waalan intuu ku yimaado hadduu ku yidhaahdo jawaan bariisa iga gad lacagna ku siiyo oo bariiskii jiito ya waa qalad inaad ka iibiso haddaad ka iibisana caqdigaasi sax maaha wakadalika safiiha markii la xajiriyey kadib waay safiiha isagana xoolaha ku ciyaaray hayru saxiixin waay tasarufkooda xoolaha ay ku tasarufeen hayru saxiixin waa midaan fulaynin oo soconin shareecada yani miisaankeeda sax kuma wa tasarufu lmuflisi midkii caydhoobay isaga tasarufkiisa markii la xajiriyey kadib oo tasarufka laga manciyey kadib wuu iska tasarufa yasixu waa asaxayaa fii dimmatihi qoortiisa inuu ku tasarufo iyo dayn iyo qaadashadeeda duuna acyaani maalihi xoolihiisa cayntooda maya xoolaha uu markaa haysto ee dadka daynta kula ay codsadeen in looga qaado tasarufkiisana laga joojiyo xoolaha unbuuna ku tasarufi karin laakiin dimadiisa waa ku tasarufi karaa dimada maxaa laga wadaa bimacnaa qoortiisa dayn waa ku qaadan karaa soo ma xoolihii haddii laga joojiye suuqaasuu geli karaa saaxiib yeelan karaa dayn baa la siin karaa dayntaasuu ganacsi wax kuwad wadan karaa ma garat marka waxa uun laga joojinaya tasarufkiisu uusan ku soconaynin waa xoolaha marka uu hayo ah, acyaani maalihi waay laakiin si kale hadduu u tasarufo dayn qaato oo dimadiisa uu tasaruf ku raadsado wax ku raadsado lama diidaya marka macnaha saas wey wa tasarufu lmuflisi midka caydhoobay tasarufkiisa dabcan waa markii la xajiriye kadib waay yasixu waa asaxayaa fii dimmatihi buu ku asaxaya sida maalan inuu wax daynsado maalan inuu yani salamkan soo marno oo kale inuu wax ku iibsado dimmo waay duuna acyaani maalihi xoolihiisa cayntooda yani aan ahayn yani xoolaha laftooda way macnaha leanno markaa dadka quramada ee loo danaynayay kuma dhibaatoonayaan soo ma dadka quramadihi inuu ninkan intuu daymo qaato markaa kadib uu wax soo saaro bal iyagayba maslaxa u tahayba leanna wuxuu dib ka keeni doono soo un wixii iyaga ka laabnaa loo gudi maayo saas wixii markaa uu haya gacantiisanbaa laga qabanaya hadduu si kalaysta wax u raadsado markaa laga xajirin maayo wa tasarufu lmariidi midkii jiranaa tasarufkiisa fii zaada wixii ka siyaadsan uu ku tasarufo cala ulusi uluka wixii ka siyaadsan tasarufka uu ku sameeyaay mawquufun waa mid la istaajinayo calaa ijaazati alwarahati dadka dhaxal kale ogolaanshahooda min bacdihi gadaashiisa ay ogolaadaan mariidka somaynaar isagana waa la xajirinaya ayib maxaa laga xajinaya baynu nidhi ulu iyo waxaa loo ogolaanaya ulu iyo wixii ka yar soo ma ayib uluayn baa laga mancinaya hadduu ulu wax ka badan uu qaybiyo ama ku tasarufo uluka wixii ka siyaadsani waxaa lala sugayaa ogolaanshaha dadka dhaxalka leh weliba goormaha golaanshahooga la sugayaa markuu dhinto kadib soo ma maalan wuxuu lahaa eh, toban milyan buu ka tegay ama sagaal milyan buu ka tegay meequu xaq u leeyahay inuu qaybiyo ya saddex milyan saddex milyan muusa qaybinina shan milyan buuba qaybiyeyba saddex waa la bixin labada soo hadhayna meel baa la dhigi maxaa la sugi ha dhinto markuu dhinto kadib baa waxaa lagu noqonayaa dadkii dhaxalka lahaa waxaa la leeyahay ma ogoshihiinoo sidaa uu u bixiyey raalli ma ku tihiin idinkaa xaqa iska leh hadday markaa ogolaadaan sidaasaa lagu wadayaa hadday diidaanna waa xaqooda iyagaa loo qaybinaya waa dhaxal markaa macnahaasuu ka wada ijaazat alwaraa yuu ku istaagaya watasarufu lmariidi midka jiran tasarufkiisa fii ma zaada cala ulu wixii ka badan korkiisa uu ku tasarufaayay mawquufun waa mid la istaajinayo wey yani fulinta waa la istaajinaya maxaa lagu istaajinayaa calaa ijaazati alwaraati waxaa lagu xidhayaa warasada dadka dhaxal kale ogolaanshahooda dhammaantood ay ogolaadaan min bacdihi gadaashiisa maxaa gadaashiisa loo yidhi ay bacda mowtihi waa maxaa loo leeyahy leanna waxa way intuu nool yahay odaygiiba meesha soo fadhiya haddii la yidhahdo carruurtii war ma ogoshihin ma nin baa dhihi ma ogoli odaygii baaba noole waaba laga baqiyay soo ma habaar baa laga baqaya ugu yaraan saas daraaddeed bresharkaasaa laga gudbayaa markay awood yeeshaan oo ayagu markaa odaygiina god ku hubsadeen baa la leeyahy war ma ogoshihin hadday okay dhahaan markaa okay ayb wa tasarufu alcabdi addoonka tasarufkiisa yakuunu wuxuu ahaanayaa fii dimmatihi tasarufkiisa oo yakuunu ahaanaya fii dimmatihi qoortiisa yutbacu waa loo raacanayaa bihi isaga bacda cidqihi xorayntiisa kadib bimacnaa waxaa ka wadaa e, addoonka soomaynaadhin sayidkiisu hadduusan u idmin tijaaro kuma tasarufi karo soo ma waa laga mancinaya ayib alaab maba kala gadina dayn buu qaatay oo dayntiibuu ku tasarufay sayidkiisuna ma idmin dad buu dayn ka qaaday dayntii buu kala rogay salam buu wax ku gaday hawshaasuuba galay waana addoon oo sayid baa iskale nin baa iskale xaa la samaynayaa w waxay noqonaysaa yutbacu bihi waa loo raacanayaa bacda cidqihi markuu xoroobo kadib addoonnimada markuu ka baxo kadib markaa unbaad raacani ood waxaagii u raadsani laakiin intuu addoon yahay dee nin baaba iskale way macnaha ayib maxaa yeele sayidkiisa uma idmin waay faslun wayasixu alsulxu maca aliqraar mhm. bimacnaa waa loo raacanaya maxaa laga wadaa waxaa laga waraa yani yastariduhu lbaa'ic ah. yani waxaad ka soo ceshanaysaa markuu xoroobo kadib sidiisaba addoonka loo ogol yahay inuu tijaare iyo ganacsi dhadhaaq iyo dayn qaato addoonoo dhan ma ah noocyo ah addoon mukatabaa jira oo shaqaysan kara addoommada qaar shaqaysan karaa jira mid mubacadaa jiro qayb addoonka ah qaybna xorka ah kuwa noocaasaa jira mid waxaa jira yaani addoon kulli ah raqiiq yaani eh, kulli ah ayaa jira marka yaani qaar waxaa jira ganacsi geli karo oo tasarufi karo oo dhaqdhaqaaqi karo wax daynsan kara kaasoo kale sayidna waa leeyahay markuu xoroobaad waxaagii ka soo ceshanaysaa ayb faslun halkan wuxuu ka gudagalay sulxigii yani sulxiga ayuu meesha ka gudagaloo sulxigu waa caqdi muranka iyo dooda lagu dhammeeyo waa tanaasul labada ruuxee wax isu haystaay mid uu tanaasulo ama isu tanaasulaan sulxu baa la yidhahdaa waa heshiis waana yacni waxay yidhaahdaan dadka ishaysadkooda markay ishaystaan in sulux dhexdooda laga shaqeeyo ayaa ka fiican in bir lagu gooyo oo xukum sharciya lagu kala jaro ayada lafteeda waa xugum sharciya sooma sulx asulxu sayid alaxkaam bay dhahaan leanna labada ruux markay isu tanaasulaan ayagoo raalli ah bay kala tegayaan soo ma oo isu tanaasulay oo raalli ahoo isa saamaxay laakiin haddii maxkamadi goyso mid baa cadhaysan soo ma labadooda mid baa xanaaqsan kii wax loo gooyo m kii kale waa xanaaqsan yahy qalbigoodu saafi isuma ah saas daraaddeed sulxu mar walba waa fiican yahi wasulxu khayr soo ilahay ma dhih wasulxu khayr waa xuquuq ayb wayasixu waxaa asaxaya asulxu sulxi waa asaxaya heshiiska dadka dhexdooda isu tanaasulayaan waa asaxayaa maca aliqraari qirid lala qabo fil amwaali xoolaha dhexdooda yacni wuxuu leeyahay doonaya inuu ku yidhaahdo sulxu wuxuu asaxayaa marka xaqa lagu muransan yahay laysu qirsan yahay ya war xaqa waad igu leedahay waana kuu qirsanahay ayib laakiin iyo waa igu adagta ma bixin karo waayahay haaf iska daay haafka kale isii maca aliqraari muxuu meesha ka saarayaa xaq aan laysu qirsanayn oo lagu muransan yahay sulux lagama galo xaqan marka hore waa in meel la saaro yaa lagu leeyahay ma qirsan yahay markhaatiyo ma loo hayaa marka hore waa inuu xaqu caddaado markuu xaqu caddaado kadib ayaa markaa waxaa imaanaya tanaasuloo sulx in laga dhex galo la yidhaahdo war wax ka dhaaf war wax dhaaf war aduguna inta kale bixi soo maart shaaficiyadu marka waxay qabaan xaq la inkirsan yahay ama aan caddayn sulux kama suuroobi karo maca aliqraar waa in cidda lagu sheeganayo ay qirsan tahay xaq ayib waana inuu fi lamwaal yahay xoolaha laysku leeyahay waa fi lamwaal althaabita fi dimma wamaa afdaa iyo wixii gaadhsiiya wixii ku gaadhsiiya ilayha xoolaha ku gaadhsiiya yacani suluxu xaggee buu galaa suluxu wuxuu galaa xoolo laysla qirsan yahay waxaa kaloo uu galaa waxaan xoolo ahayn laakiin xoolo natiijada ugu dambaysa xoolo ku gaadhsiinaya isagana sulux waa laga geli karaa oo waxaa ka mid a maalan alcafwu can ilqisaas oo kale alcafu can ilqisaas oo kale qisaasta ruuxa aad ku yeelatay ruuxan ama walaalkaa dilay ama ruux eelkaaga dilay aad qisaasta ku yeelatay haddaad ka cafido sulxi baad la geli kartaayo magtii wax ka badan baa heshiis lagula geli karaa saas man sida xadiiska ku soo abu daawuud iyo ma rabaa inaan kaa daayo muxuu ahay dilka kaa daayo haa ayib magtu boqol bay ahaydee soddon ku dar waaya khalaas soo ma waxa heshiiska laga gelaya sulxa laga gelaya markan hore waa cafi qisaastii laga cafiyey ee xoolo ma laakiin maxaa ka dhalanaya ya natiijadu waa xoolo soo ma macnahaasuu ka wadaa wamaa afdaa ilayha ay ila alamwaal wixii xoolo ku gaadhsiiyo natiijada xoolo ka dhalanayaanna sulx waa laga geli karaa ayib wa huwa sulxu nawcaani laba nooc wey ibraa'un cafin ibraa'un beriyeelid ruuxa dimadiisa inaad beri yeeshood saamaxdo wa mucaawadatun iyo ka bedelasho ah, maxaa laga wadaa wuu fasiri doonaa yacni ibraaga iyo mucaawadada labadaasu u qaybsamaa maxay kale yihiin falibraa'u beriyeeliddu waxa weeye iqtisaaruhu ruuxii inuu ku gaabsado min xaqihi xaqiisa xaaluu ka mid yahay calaa bacdihi xaqa qaar ka mida inuu ku gaabsado Ah. yani e, e, ibraaga waxaa la yidhahdaa ruuxan wixii aad ku sheeganaysay uu kuu qirsanaa baad qaarna ka tanaasushay qaarna ka qaadatay maxaa la yidhahdaa ka ibraa baa la ibraaga muxuu macnaha macnaha dimadiisii qoortiisii baad wax ka cafiday waxbaad ka saamaxday kaas waxaa la yidhahdaa ibraa baa la yidhahdaa walaa yajuusu ma bannaana tacliiquhu kaa ibraaga in lagu xidho calaa shardin shardi in lagu xidho ma banaana yani inaad tidhaahdo muxuu ahaayey maalan markii la gaadho bisha hebla ama taariikh hebel la gaadho ayaan xoolahaas qaarna kaa saamixi qaarna isiini soo ma shardi baa ku xidhan markaa lama ogola waxau leeyahay bimacnaa marba hadduu yahay sulxu ibraayah ood xoolihii wax ka tanaajusood saamaxday inta kalee kuu dhiman shardi kuma xidhi kartid asaguna kuma xidhi karo ya waa in laysa siiyo saas way macanaa ayb wlmucaawadatu nooca mucaawadada waxa weeye yani suluxu wuxuu u dhigmayaa sidii nebiguba salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ku yidhi labadii ninee masaajidka dhexdiisa isku qabsaday soo garan maysaan a ee hadalku ka taagtaagmay ee uu mid lahaa muxuu ahay wallahi inaanan kaa dhaaf warniyo nebigu u yeedhay sal alla lay ha ee uu nebigu u tilmaamay war haaf kas ka daa kan kalena uu yidhi war inta kale gud soo maarti a ah. leanna haddii baa laguu tanaasulo wax lagaa dhaafay inta kale haddana shardi in lagu sii xidhaa may miiska saar waay macnaha ayib walmucaawadatu nooca labaad ee mucaawadada waxa weeye ee wax ku bedelashada mucaawadadu waa inaad shaygii shay kale ku bedelato hay kale wax kale inaad dhaafsato ayib waxaa la yidhaahdaa cuduuluhu inuu ruuxu ka leexdo oo uu ka iisho can xaqihi xaqiisii inuu ka leexdo ilaa hayrihi xaqii waxaan ahaynna u leexdo ayib ninkii wax sheeganayey ee xaqa sheeganayay ayaa xaquu sheeganayay intuu ka leexdo buu wax kale ku bedelanayaa maalan guri buu ku sheeganayay ama guri qaar ka miduu ku sheeganayay wuu u qiray inuu ku leeyahy kadibna wuxuu ku yidhi gurigii waxaad iigu baddashaa yaa dhul kale iigu bedel soo ma ama gurigii mara iigu bedel dhar iigu bedel soo iima qirsanid haa bas shaygii isaga in kugu lahaa wax kale igu sii wax kalead ku qaadanaysaa marka muxuu noqonayaa mucaawado maxaa loogu magacaabay marka mucaawadadu waxa weeye shaygaagii aad ku lahayd baad wax kale ku bedelatay oo aad ku kala iibsateen yani waa sida beec oo kale marka kaanna idinkoo wax kala gatay oo kale marka ka dhigantay sidaas daraaddeed buu wuxuu yidhi wayajrii waxaa ku dureeraya oo ku soconaya calayhi korkiisa sulxa noocaasa xukmu lbayci beeca axkaamtiisa marka ku soconaysa see ugu soconaysaa macnaha axkaamta beeca waa taan soo marnay macnaha oo ahayd maalan yani shufca inuu beecule wixii la kala iibsado waa imaan doontaa ceeb hadday ku soo in la radinayo la celinayo yani waxa weeye khiyaarkii khiyaarulmajliskii axkaamtan soo marnay beeca kusoo marray soo ma garanaysaan axkaamtii beecaa ku soconaysa marka sababtu maxay tahay yani jahaaladii iyo qararkaa laga ilaalin soo ma soo maynaan soo marin jahaalo iyo qarar baa laga ilaalin axkaamtii beecay qaadanaysa leanna waa beec xaqiiqa ah beec maxaa la yidhahdaa soo inaad wax isku bedelataan maaha laba shay isdhaafsataan ficlan waaba sidiiba guri baad ugu lahayd gurigii aad igu lahayd baad dhuligaga bedelatay soo kale iibsi maaha axkaamtii beeca marka noocaa ku soconaya sulxa noocaas oo kaleeta nacam wayajuusu waxaa bannaan lilinsaani insaanka waxaa u bannaan an yushrica inuu soo saaro rawshanan ya garab derbi soo baxaya oo garab ah fii ariiqin jid dhexdii inuu ku soo saaro naafidin oo fulaya jid weyn oo la qaadahayo horay u baxaya bixayu meel laa yatadararu ayna ku dhibaato mudanaynin almaaru midka maraya bihi isaga uusan ku dhibaato mudanaynin walaa yajuusu ma bannaana fi darbi luuqa almushtaraku ee dadka ka dhaxeeyaay ma bannaana in shawshanka lagu soo saaro ilaa biidni shurakaa dadka uu ka dhaxeeyo idankooda mooye meeshan wuxuu gelayaa deegaanada culimmadu wax walba waa ka hadleen deegaanka marka la wada degan yahay adiga boos baad ku leedahay balood baad ku leedahay baloodkaaga jidad baa maraa jid waa jid caam ahoo waa jidkaa dadku wada marayaan waxaa la yidhaahdaa shaaricna waa la yidhaahdaa dariiq naafidana waa la yidhahdaa waa ti jidka guudee la marayo waxaa kaloo jira jidad yar yar ah oo zaqaaziqna waa la yidhahdaa jidad yar yar ah oo dhowr guri u dhexeeya ama guryo aan badnayn u dhaxeeya soona xidhmaya ya waa jidaan horey usii soconaynin laakiin dadka intan deganunbaa isticmaalayoo guryahoodu ku soo jeedaan ya jidka yarkacana waxaa la yidhaahdaa ee dadkoobana isticmaalayaan oo guryahoodu meesha ku yaallaan soona xidhmaya kaana waxaa la yidhaahdaa addarbu baa la dhahaa addarbu Ah, kaasaa la dhahaa marka markaad kala fahamto dariiq naafid ah iyo derbi oo jidkii yaraa ee dhowrka guri isticmaalayeen xagga ka soo xidhmahayay axkaamtooduu ku siinayaa marka halkan marka baloodkaagu ku yaallo jidka weynee ku hor mara maxaa kuu bannaan wuxuu ku yidhi kuuma bannaana gurigaaga intaad korkiisa derbi ka soo bixiso derbigaa inaad ku soo bixiso jidkii dadku marayeen haddii dadka maraya ay ku dhibaatoonayaan ya waa tan hadda la sameeyo soo mid arkin guriga marka dabaqa koowaad la joogo soo derbi ma soo baxo ya oo jidka xaggiisa ma soo aado lama hoos maro ya kaa waay rawshanka kaasuu ka hadlaya kaas derbigaa marka guriga ka soo baxaya jidka la marayo soo aadaya xaggiisa kaas wuxuu ku yidhi wayajuusu lilinsaani insaanka waxaa u bannaan an yushrica inuu soo saaro rawshanan derbigaa garabka ahee gurigiisa ka soo baxaya fii ariiqin inuu ku soo saaro naafidin oo caam ah jida caam oo la wada marayo inuu ku soo bixiyo derbiga noocaasa waa u bannaan tahay laakiin goormo waay bixayu meel laa yatadararu uusan ku dhibaatoonaynin almaaru ruuxa maraya bihi isaga dadka jidkaa maraya waa inayna ku dhibaatoonin ayb yani waa inay dadku si saani ah hoostiisa u mari karaan hadday dadka keliya marayaanna waxaa laga wadaa waa inuu kor uga qaado dadka joogooda iyo qiyaastooda waa inuu kor uga qaado haddii gaadiid marayana waa inuu gaadiidkaas kor uga qaado oo aynan ku dhibaatoonin haddii dadku ku dhibaatoonayaan ama gaadiid maraya ku dhibaatoonayaan markaa laguma ogola inaad derbigaas waddada ku soo bixiso macnaha ayib tan dambena wuxuu yidhi hadda ma aha jidkii guud ma aha waa jidkii dhowrka guri u dhaxeeyee derbiga ahaa hadduu wuxuu derbi yahay markaa lagula leeyahay guryaha soo jeeda iyo adigaa isla leh jidkaa soo xidhmayee idinka dhexeeyee yarkaa asaga derbi kumama bixin kartidba ilaa inay kuu idmaan dadka kula leh mooye oo yaa ila leh ya waxaa ila leh dariska dadka jidkan isticmaalaya guryahooda ku yaallaan oo dhan ayaa shuraka saas daraaddeed hadday kuu fasaxaan derbi waad ku soo saari kartaa rawshan hadday kuu fasaxi waayaanna kuuma bannaana saas way macana walaa yajuusu ma bannaana rawshankii in la soo saaro fi derbi jidka yarkee cidhiidhigaa in lagu soo saaro almushtaraki ee dadka ka dhexeeya ilaa biidni shuraka dadka ee isla leh ee uu ka dhexeeyo idankooda mooyaane wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu lbaabi iriddaadii inaad soo hormariso fi darbi jidkii yaraa ee yani xaafadda gelayay inaad ku soo hormariso almushtaraki ee dadka ka dhexeeyey walaa yajuusu ma bannaana ta'khiiruhu iriddaadii inaad dib dhigto oo aad gadaal u durkiso ma bannaana ilaa biidni shurakaa dadkaa wax kaala dhexeeyaan idankooda mooyaane masaladina waxa weeye ruux walba horta jidka wuxuu ku leeyahay inta gurigiisa ku aadan hadda lafteeda waa sida ay tahay taqriiban andimada jirtahay ma ogtihiin nidaamyadan hadda adduunka ku socda in badanoo ka mid a ah muslimiinta laga qaatay leanna xadaaradoodii iyo ilbaxnimadoodu waa ka horraysay reer galbeedka waxo dhan waa ka horraysay marka andimadii deegaanka iyo magaalaynta iyo shuruucdeedii oo laakiin abtirkii laga gooyey bay qaateen waxna waa ku dardareen ayaa summadii bay ka jareen inuu islaamku leeyahay muslimiinta ka soo jeeday ka gooye marka waa tii waay waxay leeyihin mar wuxuu ku leeyahay marka gurigaaga inta ku aadan ee jidka yarkaa kaga aadan haddii iriddaadu ay u ay jirto dhanka laga soo galo jidka yarkaa jidka yarkaa meeshuu ka soo bilowdo iriddaadu hadday xagga jirto ma kuu bannaan tahay iriddaada halkaa intaad ka soo durkiso yaa inaad xaggii jidka u durkiso meeshii jidku ka soo bilaabanaya inaad u durkiso waa kuu bannaanta inaadse ka durkiso oo dhankii uu ku dhammaanahayay aad u durkiso waa isla boloodkaagii oo iriddaada xagga u durkisose kuuma bannaana ilaa inay kuu idmaan mooye waa sidee maalan kaba soo qaad baloodkaagu waa sidan intanaa baloodkaagii ah jidka laga hadlaye guryaha u dhaxeeya xagguu ka imaanaya soo ma baloodkaagu markuu intaa yahay irid baa halkan kaaga baxsan iridda gurigaagu waa halkaa iridda halkaa ku taalla baloodkaagi weli qayb baa kuu laaban iriddaa intaad soo durkiso xagga jidku ka imaanayo waad u soo durki kartaa ama iriddii hore iska xidh ama tu labaadba baxso laakiin iriddii halkan ka baxsanayd mid kaleeto inaad halkaa ka bixisood xaggaa u durkiso meesha jidku ku dhammaanayo inaad u durkiso ama tii hore xidh ama tu labaadba ka baxsee kuuma bannaana ilaa inay kuu idmaan mooye ya sababtu maxay tahay halkan markay iriddu ku taallo dhulka jidka intaad ka isticmaalaysaa yaraanaysa soo ma laakiin markaad iriddaada durkiso jidkii intaad ka isticmaalaysay baa badanaysa ma la fahmi waa masalo waxoogaa u baahan oo fiirsi u baahan sidaas daraaddeed maadaama iriddan aada durkisanaysa ay keenayso inaad jidka siyaado isticmaali doonto saaxiibadaa waa inay kuu idmaan haddaadse durkisood xaggii jidku ka imaanayayba u durkiso adaa xaqaagii kasii tanaasulayo qayb baabad iyagii uga tagtayba leanna jidka meesha laga baxayo unbaa u badantaha inaad isticmaasho soo maa saas way macnaha marka cibaarada aynu ku noqono wayajuusu waxaa bannaan buui taqdiimulbaabi ciddii iridi u furan tahay taqdiimulbaabi iriddii in la soo hormariyo fi darbi jidka yar dhexdiisa almushtaraki ee dadka ka dhaxeeya in iriddaa la soo hormariyo way bannaanta xaggee loo soo hormarinayaa ya xaggii jidku ka soo bilaabanayay dhankaa waad usoo durki kartaa oo iriddii waad usoo durkin kartaa taqdiim waay markaa walaa yajuusu ma bannaana ta'khiiruhu iriddii in la dibdhiga ma bannaana oo xaggee loo dibdhigo dhanka iridinka jidku ku dhammaanayo dhankaa inaad u durkisana ma bannaana ilaa biidni shurakaa dadka kula le jidka inay kuu idmaan mooye war ma la fahmi se idinku dhiman tamaam faslun halkaa wuxuu kaga baxay bimacnaa waxaa la ilaalinayaa yaani dadkan xuquuqdood inaad derbi ku bixiso iyo inaad jidka qaabka loo isticmaalayo iyo shuruucdii lagu wada isticmaali lahaa dadkuna ku kala nabadgeli lahaayeen cadaaladana lagu ilaalin lahaa wey manaa faslun wa sharaa'iط اlxawaalati arbacatu ashyaa meeshan wuxuu ka gudagalay xawaalada xawaaladu maaha lacagaha la xawilayo ee waxaa la yidhahdaa alxawaala shareecada ama fiqiga waxaa loo yaqaanaa waa caqdi iyo heshiis keenaya dayn nin lagu leeyahay intay ka wareegto nin kale in lagu yeesho fahna waxa waaye waa saddex nin anugu faarax baan dayn ku leeyahay faaraxna maxamed buu dayn ku leeyahay saddexdii ninee daynta isku leh adigii aan daynta kugu lahaabaa waxaad tidhi warniyo dayntaydii dayntaad igu lahayd yaa anuguna hebel baan ku leeyahay iyadoo kale aniga intaad iga wareegto hebel ku wareegoo ka qaado hebel ka raadso soo ma marka xawaalayl waa wareejin ruuxii daynta kugu lahaa baad wareejinaysaa oo waxaad ku wareejinaysaa cid aad adigu dayn ku leedahay halkaasuu ka raadsanaya marka xawaaladu taa iyadaa wey wa sharaa'iu lxawaalati xawaalada yani wareejinta daynta la wareejiyo shuruudeedu arbacatu ashyaa waa afar shay ta koobaad waxa weye rida lmuxiil afar shay waa rida almuxiil kan wax wareejinaya waa inuu raalli ku noqdo wareejinta waxay kale yihiin kan wareejinaya wardayntii aan igu lahayd hebel baan ku leeyahay ku wareeg dhahaya muxiil baa la dhaha muxiil waa wareejiye midka daynta isaga ku lehe uu wareejinayana muxtaal baa la dhahaa kan lagu wareegahaya isagana waxa la yidhahdaa muxaalu calayhi baa la dhahaa intaba uu keenayaa marka wuxuu yidhi marka waxaa shardi ah rida almuxiil kan wax wareejinaya waa inuu raalli yahay soo ma anaad dayn igu leedahay waxaa tii niyo hebel igu wareeji anigu waa inaan raalli ku noqdo inaad dayntaad igu lahayd inaan kugu wareejiyo nin kale oo anugu aan dayn ku leeyahay waa inaan anugu raalli noqdo waa inaan ku qanco qasab iguma aha haddaad iu timaadoo tidhahdo war dayntaan kugu lahaa adigii waad i warwareejinaysaaye hebel oo dayn ku leedahay baan ka heli karaaye igu wareeji qasab iguma aha waa haddaan ku qanco raalli ku noqdo soo ma marka rida almuxiil waa shardi waxaa shardi labaada wa qabuulu almuxtaal midkii wareejinta midkii la wareejinahayeyna waa inuu isaguna aqbalo anaa kula soo doonto waxaan kugu yidhi warniyow dayntii aad igu lahayd hebel ku wareeg ma qasaba inaad iga ogolaato maya waa inaad aqbashood adiguna raalli ku noqoto saas way maanaa qabuulu lmuctaal ka la wareejinayana waa inuu aqbalo soo laba ma wa kownulxaqi shardiga saddexaadi waxa weeye wa kownulxaqi xaqa ahaanshihiisa mustaqiran daynta waa daynta la wareejinayo waxaa la yidhahdaa muxaalu bihi baa la dhahaa muxaalu bihina waa dayntaasina waa inuu yahay mustaqiran mid sugan fi dimmati qoorta ku sugan dayn sugnaatay oo laysku leeyaha waa inay tahay muxuu meeshaa ka saarayaa wuxuu ka saarayaa dayn aan weli sugnaanin dayn aan weli layskuba yeelaninba lama wareejin karo maalan aad tidhahdo war hebel baan dayn ka qaadan doonaaye ya ka qaadan doonaaye maya waa inay dayntu tahay dayn mustaqira fi dimma mar hore dhammaatay oo laysku yeesha waa inay tahay ayib oo aan khiyaar ka furayn daynaan laga noqon karin khiyaar ka furayn sugnaatay saa waa inay tahay maanaa wa kowna alxaqi iyo xaqa ahaanshihiisa waa dayntee mustaqiran mid sugan waa inuu yahay fi dimati dimada ku sugan waitifaaqu maa fi dimati almuxiili waalmuxaali calayhi waa inay iswaafaqaan oo isla eg yihiin labada qoorood waxa lagu leeyahy ya muxiilka wax wareejinaya qoortiisa daynta lagu leeyahy iyo ka lagu wareegahayo almuxaalu calayhi ka lagu wareegayo daynta lagu leeyahay dimadiisa saaran labada daymood waa inay isla egyihiin soo ma soo saddex nin mooyaan maynaa dhehen oo daymo iskule waay daynta laysku wareejinayo waa inay isla egta muhimmaddu intaa waa soo ma dayn waxaa wareejinaya muxiilka wuxuu ku wareejinayaa ninku daynta ku lahaa buu oo ah muxaalu calayhi ah bay dayntii ku wareegaysaa dayntan la wareejinayo iyo ta lagu wareegayo waa inay isla eg yihiin iswaafaqaan bimacnaa waa inay isla egyihiin ayib oo haddii maalan aad aad aad hebel ku leedahay maalan muxuu ahaaye adigana lagugu leeyahay kaba soo qaad bariis lagugu leeyahay adiguna qamandi baad hebel ku leedahay ya war bariis baad ugu lahaydee qamandi ka raadsa ma soconaysa ma soconayso soo ma ama mehe dayntaadii waxay ahayd toban kun bay ahayd shan kun baan ku leeyahay kac ka raaso idhaaf oo shantaydii kalena soo ma marka waa inay labada daymood isleegihiin way manaa waitifaaqu maa fii dimmati lmuxiil waa inay iswaafaqdo maa fii dimmati isla eg tahay waay maa fii dimmati lmuxiil waa inay iswaafaqdo dhinac walba iska waafaqdo waay maa fii dimmati lmuxiil daynta ka wax wareejinaya qoortiisa ku sugan waalmuxaali calayhi wa fii dimmati almuxaali calayhi kan lagu wareegahayo qoortiisa daynta ku sugan labadaa daymood waa inay iswaafaqsan yihiin ayb xaggay iska waafaqsan yihiin filjinsi waa inay iska waafaqaan waa inay xagga jinsiga iska waafaqaan oo ay maalan raashiin iyo raashiin noqdaan maalan lacag iyo lacag waa inay noqdaan dhul iyo dhul waa inay noqdaan soo ma jinsiga guud waa inay iska waafaqaan ko wan noocana waa inay iska waafaqaan markii raashiin laga yimaado raashinku noocyo soo ma noocana waa inay iska waafaqaan waalxuluuli xilligii la kala qaadan lahaa xagga xilligaa la kala qaadanayana waa inay iska waafaqaan soo ma oo maalan daynta aad igu leedahay wakhtigeedu waa bil anigu ninkan kugu wareejinayo dayntaan ku leeyahay waa sanad isma waafaqaysa marka leanna adiga dayntaadii bil kadib inaad qaadatay eed soo ma nin sanad laga sugahay haddii lagugu wareejiyo maxay noqonaysa soo darar maa sanad inaad sugtay noqoni mana soconayso saas daraaddeed alxuluul wakhtiga la kala qaadanaya wey wakhtiga la kala qaadanaya deyntu ay waajibaysana waa inay iyadana isaga mid yihiin oo iska waafaqaan wata'jiili dibdhigiddana waa inay iska waafaqaan a yacni wakhtiga loo qabtay ee dambeeyana hadday mu'ajal tahay oo xilli dambe la kala qaadanayana waa inay iska waafaqsan yihiin bil kadib sanad kadib waa inay iska waafaqsan yihiin xuluulkana waa iska waasiqiin hadday hadda tahayna oo wakhti dambe ayna lahayn oo haddaba ay laasimtay oo hadda la kala qaadan karana waa inay iska waafaqsan yihin xuluulku waa macnaha ta'jiilkuna waa dibdhigidda inta waa inay iska waafaqsan yihin watabra'u way beri noqonaysaa bihaa xawaalada sababteeda waxaa ku beri noqonaysa dimmatu lmuxiili midka wax wareejiyey qoortiisu way beri noqonaysaa ayib maxaa laga wadaa haddii aan ku idhaahdo daynta hebel ku wareeg oo ka qaado dayntaad igu lahayd adiguna aad raalli ku noqoto labadii daymoodna isla eg yihiin sidaana aad ku kala baxdaan ninkii ku wareejiyey dib dambe uguma soo noqon kartid kii aad ku wareegtay ama ka hel ama ka waa xataa hadduu ku yidhaahdo adeer bannaanka mar soo ma war nin balaayo qabaad igu wareejisay xoolahaygaadaan kugu leeya socon mayso marka hore ka fiirso soo ma laakiin haddaad wareegto waxaa beri noqonaysa tabra'u way beri noqonaysaa dimmatu kan wax wareejiyey qoortiisu way beri noqon waxba lagu yeelan maayo ninkaa kale ama ka hel ama ka helin hawshaadu waa wareegtay wey macanaa waa israacday duduub ku tag ayb in wareegiddaasi waa sunno haddiiba ninka aad is waad ka heli kartaa xoolahaaga lagu soo bandhigoo wareeg lagu yidhaahdo waa sunno inaad wareegto maxaa yele nebigeenu sal alay waslam wuxuu yidhi matlu lghaniyi dulmun faidaa utbica axadukum calaa mali'in aw maliyin falyatbac ruuxa lagu raaciyey ee lagugu wareejiyey hadduu yahay nin xoolo haysta waxaagan aad ka helayso ku wareeg soo ma ah, ku wareeg waa sunno yani amarku istixbaab buu faa'iidayn bay leeyahay ayb faslun wayasixu damaanu duyuun halkan wuxuu ka guda galay kitaabu damaan damaanaddana waxaa la yidhaahdaa iltisaamu xaqin haabitin fii dimmati alkhayr yacnii xaq cid kale lagu leeyahay inaad adugu islaasimiso ood qoorta saarato ama cayn shay inaad dammaanto oo xilligii loo baahdo anaad keeni aad dahdo ama xilligii loo baahdo anaa keenaad ah ama shaksi la rabo laf ahaantiisa baad damaanatay oo markaasaa tidhi xilligii loo baahdo anaa keeni markaa kafaalay noqonaysaa markan dambe markaad waxaad kafaalaysaa badan uu yahay jidh sii daaya anaa mas-uulka ah xilligii loo baahdana anaa ninkan keenaya kafaala la yidhaahdaa damaanana way noqonaysaa markaas ayib hadday xoolo iyo ku saabsan tahayna damaano keliyay noqonaya ayib macnahaasuu ka hadlay wayasixu waxaa asaxaya buu idhi damaanu duyuuni deymaha damaanidooda almustaqirati ee sugnaaday fi dimmati qoorta ku sugnaaday ruuxa lagu yeeshay ayib idaa goortii culima la ogaado qadruhaa qadarkeeda marka la ogaado daynta laysku leeyahay haddii la dammaano oo aad tidhaahdo dayntaad hebel ku leedahay anaa damiinkaaga ah yaa anaa ku siinaya markaas way bannaantahe waa asaxaysaa dammaanadaas goormay asaxaysaa marka la og yahay qadarka daynta ayib qadarka daynta haddaan la ogeyn oo ruuxu wuxuusan ogayn uu dammaano marka ma ansaxaysa leeyihi daynta jinsigeeda nooceeda qadarkeedii qiyaasteeda waa inuu og yahay ruuxa dammaanada qaadaya markuu sidaa dammaanad ku qaado markaasi dammaanadu waa asaxaysa ayib kan dammaanadda qaadayaaye daamin baa la yidhaahdaa kan dayntiisa raba ee wax loo damiinayana waxa la loo damaanayana waxa la yidhahdaa madmuunu lahu baa la dhahaa kan wax laga damaanaye daynta lagu leeyahayna madmuunu canhu baa la dhahaa daynta lafteeda la damaanayana madmuunu bihi baa la dhahaa saas way maanaa saasaa loo kala isticmaalaa wayasixu waxaa asaxaya damaanu duyuuni deymaha damaanidooda almustaqirati ee sugnaatay fi dimati dimada ku sugnaatay meeshaa wuxuu ka ixtiraasayaa haddayna dayntu weli aynan sugnaanin ayib haddayna dayntu weli sugnaanin oo ay si rasmiya laysugu yeelanin lama damaani karo oo maalan haddaad tidhaahdo muxuu ahaayey daynta aan aad aada hadhow siin doonto ya anaa damiinka ah ama reerkayga biilkiisa Ah, reerka biilkiisa damiin iiga noq ama reerkiisa biilkiisa uu siin doono adaa damiinkaa weli layskuma yeelanin ma welina ma dhicin shay aan weli dhicinoo oo laysku yeelanin damaanad ma galu leeh waa inay dayn tahay sugnaatay ayb idaa culima qadruhaa qadarkeeda marka la ogaado yacni wuxuu ka asaxayaa cidda ay ka asaxayso waa cid tabaruc samayn karto mukhtaarna ah cid aan tabaruc waxba aan aan aan aan tabaruc loo ogolayn iyo ixsaan inuu sameeyo kaasi isaga damaanad ma qaadi karo maalan maa maxaa noqon karaa maalan ilmo yar oo kale ruux majnuun oo kale tabaruc ma samayn karo soo ma tabaruc waa ixsaan wax ma baxsan karo ruuxii aan wax baxsan karaynin damaan daamin ma noqon karayo ayib walisaaxibi alxaqi ayib damaanadii waa dhacday hebel baa kuu damiino wuxuu dhi anaa damiinkaaga ah yaad u raadsanaysaa xaqaagii berri madaaminka yaa mise mise madmuuna canhuga tiibuu kuu sheegi rabaa wuxuu yidhi walisaaxibi alxaqi ruuxa xaqa iska leh waxaa u sugnaaday oo uu leeyahay muطaalabatu man shaaa cidduu doono inuu ka raadsado oo uu ka dalbado xaqiisii oo min addaamini ah kii wax dammaanay walmadmuunu canhu iyo kii laga dammaanay ah xaqiisii labadooda kuu doonuu ka raadsan karaa kii damaanayna wuu weydiisan karaa kii laga ee asal ahaan uu daynta ku lahaana wuu weydiisan karaa labadaba wuu ka dalban karaa si wada jirana wuuga dalban karaa gooni goonina wuuga dalban karaa mid labadooda ka midana wuu ku gaabsan karaa oo adiga haddaad xoolo damiintoo tidhahdo anaa damiinka ah. yaa kii aad ka damiintayba faraha laga qaadi karaa adaa lagugu dhegi karaa adaa oday amugta adaa xoololeh adaa oday adaa mas-uula ah. adeen xoolihii halkaa dhig baa lagu dhihi war hadda ninkii waa kana isaga maad qabsataan ma qabsanayno umana socone adiga nasii waa lagugu leeyay waa inaad bixiso nagnag ma soconayso oday un baan ahaaye maslaxa un meesha usoo galay socon maysa adeer ya saas weeyaan marba haddaad damiinto kii oo halkan taaganoo la arkay inta laga soo leexdaa adiga lagugu tacalluqi karaa xaqa inaad bixisana laazim bay kugu noqon asagii in loo raadsadana xaq baa loo leeyahy labadiinna laysku kiin qabsadana oo labadiinna laydinka wada dalbana xaq baa loo leeyahy saas man lanna labadii xaqii xaqii labada dimaba wuu fuulay manaa saas way manaa xaqii halka dimo jiray yaa laba dimo fuulaya ayib wuxuu yidhi idaa goortii kaana uu ahaaday wey goormo ayuu labadoodaba ka dalban karaa idaa goortii kaana uu ahaado addamaanu damaanadu calaa maa bayanna sidaan soo cadayna markay damaanadu u dhacdo waa oo sidee ah macnaa waa kii uu soo sheegay soo maha ah, dayntu inay tahay dayn laazim ah qadarkeedana la yaqaano iyo jinsigeeda iyo sifadeeda sida aan usoo sharaxnay markay u dhacdo damaanadu markaa iyada ah labadooda kuu doonu weydiisan karaa waidaa harima waxaa timid marka ninkii odaygahay akhyaar tahay ee damaanada sameeyey damaanada qaaday waa lagu tacalluqay oo xoolihii isagaa guday xoolihiisii xaggay mara marka dabayshaa qaaday muxuu samaynayaa wuxuu yidhi waidaa goortii harima markuu daymoobo oo qaraamoobo addaaminu kii damaanada qaaday markuu qaraamoobo oo xoolihii bixiyo rajaca wuu noqoni cala almadmuuni canhu kii wax laga damaanay buu xoolihiisii ugu laabanayaa oo ka raadsanaya idaa goortii wuu ahaaday idaa goortii kaana wuu ahaaday addamaanu damaanada iyo walqadaa walqadaa'u gudidda dayntuba biidnihi idankiisa hadday ku dhaceen waa xoolihii aad damiintay ee markii laysqabsaday aad bixisay qaraamaadkaa ku galay eed bixisay ninkii aad ka bixiseed ka damaanatay baad adigu u raadsan goormaad xaq ugu leedood ka raadsan waa marka dammaanada asagu uu ku idmay oo uu ku yidhi idammaano bixinta aad bixinaysayna asagu uu kuu idmay oo iga bixi ku yidhaahdo ayib maxaa meeshaa ka baxaya asagoon kuu idmi isagu kaa codsanin idanna ku siinin haddaad adigu uun ka damaanato uun ya marka isaga ah haddii aad ka sii bixiso uguma laaban kartid hadduu ku diido bannaanka umaad mari aakhare uun allah ku siiyo soo ma wa kadalika idankiisaad kaga damaanatay oad kaga damiinatay laakiin markaad gudaysay ood bixinaysay xaqan asagu ma idmin lamaadan socodsiinin kama warhaynin markaad bixinaysay haddaadan idankiisa ku bixininna ayadana kuma laaban kartid isagii waa waxaad uun adugu baxsatoo sadaqaysato aakhare kuu jira markaas goormaad isaga ugu laabani baynu nidhi waa markaad idankiisana damaanadda ku qaaday bixintana idankiisa aad ku bixisay saasuu leeyay middan dambe oo qadaaga ah ayaa waxoogaa hadal ka jooroo sida saxa madhabka ku xoog badani waxa weeye qadaagu shardi maaha qadaaga markuu bixinayo daynta gudayo inuu idankiisa ku gudaayey laasim maaha laakiin marka uu damaanadda qaadayo inuu idankiisa damaanadda ku qaadayo ogolaanshihiisii codsigiisa taa iyada waa shardi oo hadduusan idankiisa ku qaadinoo ka bixiya markaa waa mutabaric amaa gudidda marba hadday damaanaddii ku laasimtay laguna tacalluqay inuu bixiyo idankiisa kuma xidhna hadduu idankiisa ku bixiyo hadduu iska bixiyaba laba goro waa ka qaadanaya saasaa xoog badan laakiin siduu inoo qoray waa sida hore ayib walaa yasixu ma asaxaya buu yidhi ayb walaa yasixu ma asaxaya buu yidhi damaanu lmajhuuli shayga majhuulta daynta majhuulkaa ah ee aan la garanaynin damaanadeedu ma asaxayso soo inama soo dhihin idaa culima qadruhaa soo inama dhihin daynta aad dhammaanayso haddaadan qadarkeeda garanaynin oo majhuul ka tahay qadarkeeda ma taqaanid qiimaheeda ma taqaanid sifadeeda ma taqaanid markaasi damaanada aad damaano qaaday ma asaxayso ya waa inuu wuxuu wax cad yahay oo waxaad qaadaysa tunka u ridanaysa wax cad inuu yahay waay ayb walaa maa shayna ma asaxayo lam yajib aan waajibin waxaan laazimin dayn aan weli laaziminoon waajibinna ayana damaanadeedu ma asaxayso waa ti aan horay usoo tilmaanay iyadana sooma garanaysaan daynba daynta aan weli sugnaanin oo aan weli laysku yeelanin oo laysku yeelan doono ayadana damaanadeedu ma asaxayso ayib yacni waxa weeyaan amaahda hadhow aan amaahin doono amaahda hadhow aad amaahin doontaan damiinkaaga ah maya sooma ma soconayso ah, biilka reerku gadaal ka qaadan doono baan damiin ka ahay maya sababta maxay tahay dayntu weli ma waajibin weli ma laazimin layskuma yeelanin weli lama damaano qaadi karo ayb walaa maa shayna damaanadiisu ma asaxayso lam yajib aan weli waajibin oon laazimin sugnaanin ilaa darka almabiici ilaa daraka almabiic badeecada la kala gatay wixii ka yimaada ee ka soo baxee kaasoo haleela mooye masalada daragga la yidhahdo waxa waaye marka wax la kala iibsado badeecadanaad iibsatay nin baa wuxuu ku leeyahay badeecadan hadday wax kaaga soo baxaan anigaad igu leedahay matalan badeecadan waxaan hebel baa iska leh anaa huba inuu leeyahay haddaad saa kaga iibsato oo gadaal dambe dad kaloo sheeganaya soo baxaan oo xaq u yeeshaan xoolahaagii anaa kuu celinaya badeecadan aad iibsanayso hadday ceeb la timaado ceebta ay la timid wixii ku aadan anaa damiinkaaga oo ku siinaya taa maxaa la yidhahdaa darakul mabiic baa la dhahaa masalatu darag saas waa waa waxa ka dhalan kara oo dhib ah silcadan iyo badeecadan aad iibsanayso waxa ka imaan kara buu damiinkaaga noqonaya xaggee buu ka soo reebayaa soo ma aha xaq aan weli sugnaanin soo maaha soo maaha xaq aan weli sugnaanin waay haddana maca daalika waa la damaani karaa halkaa qodob bay ka soo reebeen iyadana waxay u soo reebeen lilxaaja baahideedaa badan bay leeyihin maadaama xaajadeedu badan tahay iyadoon weli sugnaanin oon waajibin ayada waa la damaani karaa laakiin wixii kale ilaa uu sugnaada lama damaani karo ma la fahme war ma fahamti mise waa idinku celiya <laughs> bimacnaa markaad ka baqaysa dayntan badeecadan aad iibsanayso in gadaal wax kaaga soo baxaan ayaa wixii ka soo bixi karaa cidi kuu damaanaysaa wax kastoo kaaga yimaada anaa anaa damiinkaa hadday cid sheegato ay la yeesho ninkan uuna leeyahaynoo cid kale ku soo baxdo de la yeeshaba anaa ku siinaya xaqaagii hadday ceeb la timaado wixii ku aadanoo xaqaaga anaa ku siinaya taasaa waxaa la yidhaahdaa ah badeecadan iyo silcadan la kala iibsanayo wixii kaaga soo baxa kaa soo haleela kaa soo raaca anaa damiinka ah taas way macanaha ayib way bannaan tahay wamaca dalika waa damaano bannaan haddana aan weli waajibin waay aan weli laazimin oon istiqraarin waay halkaa qodobbaa laga soo rebaya faslun wlkafaalatu bilbadan ah, wlkafaalatu kafaaladii bilbadani jidhka la kafaalo qaadayo jaa'izatun waa bannaanta kafaaladu maxaa laga wadaa bimacnaa ruux la rabo maxkamadda laga raboo la haysto ama dad ay haystaan ayaa damiinanaysa markaasaad leedahay xilligii loo baahda anaa keenaya soo ma xilligii loo baahdo anaa keenay taa waxaa la yidhaahdaa kafaala la dhahaa ya waa midda hadda aan dhahno ya marna xoolay noqotaa marna shaksi buu noqda boonka aan dhahno soo ma mar waa boon oo ruux baa macnaha kafiil ka noqonaya marna xoolaa la dhigaya ayib marka ruuxii baan keenaya waa wlkafaalatu kafaalo qaadid bilbadani ruuxii la kafaalo qaado badanku waa jidhkii waa muxuu kaga ixtiraasaya xoolihii soo ma jidhkii inaad kafaalo qaaddo ruuxii inaad keenayso jaa'izatun waa bannaanta ayib goorma idaa goortii kaana uu ahaaday cala almakfuuli bihi kan la kafaalo qaadayo korkiisa xaqun xaq markuu ahaaday xaqaasoo liaadamiyin aadami u sugnaaday ayib kan la kafaalo qaadaya shaqsigan aad leedahay anaa keenaya oo kafiil ka ah markii xaq aadami lagu leeyahay waay xaq aadami baa lagu leeyahay dadkiibaa haysta maxkamad baa la saarayoo maxkamaddii baa ku dheggan dadkiibaa haysta markaasaa waxaa tidhi ha la sii daayo anaa xilligii loo baahda keenaya goorma waa markii xaq aadami ku tacalluqa waa haddaan xaqba lagu lahayn de ruux maxaa la kafaali waa saas wey maxaa kafiil laga noqon idaa kaana hadduu ahaaday wey cala almakfuuli bihi kan la kafaalo qaadayo xaqun xaq hadduu ahaaday korkiisa liaadamiyin xaqaasoo aadami u sugnaaday wakadalika waxay leeyihiin xaq alle uu leeyahay haddii lagu leeyahan waa la mid maalan sakadiibuuba bixin waayo sakadiibuu maxkamaddu saaran yahay adaa yimid oo waxaa tidhi war ninkan la sii daayo maalinkii loo baahda keeniya a marka iyadana waa la mid min xaqullahi xaqulaadamiga labadaba way ayb intaasuu kafaalada kaga baxay kafaaladu waxay raacsan tahay xagga horeo damaanada iyo kafaaladu waa isku baab oo damaanaduna waa xoolo kafaaladuna ya kafaaladuna waa ruuxii saan bay ku kala duwan yihiin laakiin labaduba waa cuquudu tawfiiq bay labaduba ka mid yihiin ayib walisharikati halkan wuxuu ka galagalay shirkadii buu ka qaybgalay yuu ka gudagalay shirkada shirkadu waa in wax laysku darsado ayib shay labada ruux ka dhaxeeya oo haddana si shuyuuca si aan kala socnayn isugu dhex jira faa'iidada iyo khasaaradana ay wadaagayaan kaasaa shirkada la yidhaahdo ayib ama sharika ama shirka labadaba walishariikati shirkada waxaa u sugnaaday sharaa'ida shan shardi baa u shirkada waxaa la wadaagayaay hadda wuxuu ka wadaa xoolaa laysku darsanaya shirkadu noocoyay noqotaa mar xoog iyo laysku darsadaa waa midda mudaarabada la yidhaahdo ninna xooggiisun la imaanaya xirfadiisa ninna xoolihiibuu bixinaya marna xoolaa laysku darsanaya oo nin walba xooluu keenaya markaa xoolaha laysku darsaday baa laga yaabaa haddana raggii xoolaha isku darsaday inuu mid ka shaqeeyo xooggiisii ku daro ama labadooduba xooggoodii ku daraan oo ka wada shaqeeyaan marka tafaasiil badan baa ku jirta xoolaha laysku darsanayo marka shuruud bay leeyihiin ganacsi ahaan iyo shirka laysku darsanayo shardiga koobaad waxa shan shardi weeye an yakuuna waa inuu ahaado xoolaha laysku darsanayaaye calaa naadin ha kaash waa in laysku darsado naadinta waxaa laga wadaa waa lacagta lacag ahaan loo sameeyey oo min addaraahimi dirhamyaal ah waddanaaniiri iyo diinaaryaal ah lacagtu ama fidada ah ama dahabka ah soo maynaan soo sheegin dirhamku waa fido diinaarkuna waa dahab marka lacagta marka hore aad isku darsanaysaan waxaad isku daraysaaneed ku shirkoobaysaan marka hore horta waa inuu lacag yahay nin walowba lacag la yimow maxay diidan yihiin waxay diidan yihiin badeecad in laysku darsado war toban jawaan keen aniguna toban jawaan baan keeni aan isku darsanoo isku ganacsanno maya war dharkeen anna dhar baan keeni aan isku darsanno maya ya ganacsiga marka hore waxaa laysku dari karaa buu leeyahay waa inuu yahay lacag lacag fida ama dahaba taa waa lacagihii hore la isticmaali jiray hadda booskoodii waxaa galay ya lacagaha la isticmaalaa booskoodii galay maxay lacag u leeyihiin waxay leeyihiin lacagtu marka laysku darsado khasaare iyo faa'iidaba iyadaa wax lagu salayn doonaa laakiin haddii badeeca laysku darsado berri meel loo raaca male qiimihii baa kala duwan nin walba wuxuu dhihi aniga badeecadaydu intaasay ku fadhiday kanna wuxuu dhihi anna badeecadaydu intaasay ku fadhiday la muran soo ma muranku si uu u dhammaado waxa laysku darsanaya lacag ha noqoto waa masale madaahibtu isku khilaafsan lakin shaaficiyadu waa saas ayib ta koo labaadi waxa weeye wa an yattafiqaa inay isku waafaqaan fi ljinsi yani jinsiga guud wanawci iyo noocaba inay isku waafaqaan yani waa inay isku waafaqaan jinsiga iyo nooca waxay isku dareeyaan ah. qadarka an yattafiqaa waxa waa inay isla ekaadaan labada maalay isku darayaan waa inay eh, muxuu ahay iska waafaqaan eh, shirkada asalka u ah waa inay jinsiga iyo nooca iska waafaqaan yacni lacag hadday noqoto lacag haddana noocee ka ah waa inay haddana yani nooca isku sii waafaqaan lacag oo maxay ah shilin ah ya shilinki iyo shilinkiiyaan isku darsannay dolar maraykan iyo dolar maraykan aan isku darsannay maxaa la diidan yahay ya ninna dolar buu la imaan ninna shilin buu la imaan waa lagu shirkoobayaa taasaa la diidan yahay soo ma waa inay lacagahaasi isku nooc noqdaan dahab dahab dirham dirham ayib wa an yakhlitaa waa inay isku dhex qasaan almaalayni labada maal labada xoolona waa inay isku qasmaan labada xoolo ayagoo kala taagan oo kanna xoolihiisa gooni u yaqaana kanna xoolihiisa gooni u yaqaana shirko ma soconayso lianna shirkada waxaa laazima shuyuuc baa shardi ah shuyuuca waxaa la yidhahdaa inay labada xoolo isdhex galaan oo la kala garan waayo haddaad lacaga isku darsateen oo lacagihiina ganacsi galeen maradan lacagta ku jirta maadaale mise isagaale miyaad kala garanaysaan maya waxaan meesha yaallaad isla leedihiina ganacsiga ku jiree nin walba xoolihiisii gooni sumad uma leh marka waa an yakhlitaa waa inay isku qasaan waxaa la diidaya in la yidhaahdo xoolo kala soocanoo midna gooni u shaqaynayso midna gooni u shaqaynayso la kala yaqaano shirkaynu ku nahay ma soconayso wa an ya'dana waa inuu idmo kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labada shirkoobade ka mid a lisaaxibihi saaxiibkiisa kale waa inuu u idmo fi tasarufi inuu xoolihii ku tasarufo maadaama ay ka wada shaqaynayaan mid walba ka kale waa inuu idan u siiyo iyo fasax inuu xoolaha ku tasarufi karo tasarufka maxaa laga wadaa bimacnaa inuu qaadan karoo jeebka gashan kara maaha inuu isticmaali kara maaha ee waxaa laga wadaa tasarufka yani rogrogidda ganacsiga inuu idan u qabo waa inuu u idmo leanna wax weeyaan idankaasaa tasarufka keenaya ayib wa an yakuuna waa inuu yahay alribxu faa'iidada iyo waalkhusraanu khasaaruhuna calaa qadri almaalayni labada xoolo qadarkooda waa inuu yahay khasaaraha iyo faa'iidada waxaa laga wadaa nin walba xoolihiisii waa inuu ku faa'iido qaato kuna khasaaro qaato yaani waxaa la diidayaa in khasaaraha isaga waaba laisku waafaqsan yahay khasaaraha madaahibtu waa isku waafaqsan yahay khasaare hadduu yimaado waxaa loo qaybsanayaa nin walba xoolihiisu intay dhannaayeen calaa asaasi ra'silmaal baa lagu qaybsanaa basanti taa waa laisla ogolyahay amaa faa'iidada madhabka shaaficigu wuxuu qabaa faa'iidaduna khasaarahay la mid tahaye raasamaalkaa lagu beesgaraynayaa ya ninkii haaf lahaa xoolaha raasamaalka faa'iidadana haaf unbuu yeelan karaa ninkii ulu lahaa ulu unbuu faa'iidada yeelan karaa ka badan laguma heshin karo madaahibta kalea sidaa khilaafsan madaahibta kale fiqi qaar waxay leeyihiin ma ahee khasaaraha sax raasmaalkaa lagu saleeyo laakiin faa'iidada waxaa lagu salaynayaa kolba siday ku heshiiyaan waay soo ma kolba siday ku heshiiyaan waxaad ku heshiin kartaan adoo xoolahaagu yar yihiin inaad tidhaahdo maya faa'iidada ha la oo xoolahayga waxi ay dhali lahaayeen wax ka siyaasanoo faa'iidaan rabaa oy ku heshiin karaan bay qabaan madaahibta qaarkood lakiin madhabka shaaficiga labadaba khasaarihiiyo faa'iidadaba waxaa lagu bees nin walba xoolaha wax kaga jira meesha saas way macanaha taa ma diidayso markaasi ninkii e, shaqeeyey oo shaqo qabtay ama shaqo siyaadaa qabtay xooggiisa in wax lagu siiyo ma diidayso oo dhankaa mudaarabay ka noqoni markaa nin xooggiisi wax ku qaadanayo waa laakiin markay noqoto xoolaha in wax lagu qaybsado asaasku waa sidaas ayib walikulli waaxidin mid walba waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mida labada wax isku darsaday ka mida mid walba xaq wuxuu u leeyahay faskhuhaa ya shirkada inuu fasakho mataa shaaa markuu doono mar alla markuu doono ee wuu fasakhi karaa maxaa laga wadaa bimacnaa wuu ka bixi karaa heshiiska caqdigana wuu burin karaa mar alla markuu doono ya labada wax isku darsaday oo xilligaad rabtaad khiyaar u leedo dhihi kartaa war anugu heshiiskii waan ka baxaye niyow eh, muxuu ahay waxygii alla ya caddeeyo laakiin aad ka baxdid caqdiga fasakhdi waxaagii inaad hesho waxay ku xidhan tahay badeecadii taale in la caddeeyo soo ma dadka kuma qasbi kartid oo ma dhihi kartid xoolihiioo ganacsiba ku jiroo shaqaynahay inaad tidhaahdo war heshiiskii waan ka baxaye miiska ha ii saaro waxay oo xagee lagugu saari xoolihii waxay ku jiraan alaab iyo ganacsi bay ku jiraane waa inaad sugto inta la caddaynayo markii la caddeeya kadib baad waxaagii lagu celinaya faa'iidadaadii hadday khasaara ku raacdayna waa lagaa goosan haddaad faa'iida heshayna raasamaalkii faa'iida waa laisugu kaa dari wahaakada caqdiga noocan oo kaleeta waxaa la yidhaahdaa min alcuquudi aljaa'isa la yidhahda caqdiga jaa'is waxaa la yidhahdaa labada ruuxee heshiisku ka dhexeeyo markuu mid walba ka bixi karo waxaa la yidhaahdaa jaa'is baa la dhahaa caqdiga markii aad gasho haddaadan ka bixi karinna caqdi laazima la yidhahda cuquudduna labadaasay u qaasutaa cuquud laazima oo haddaad gasho aadan jebin karin iyo cuquud jaa'is jaa'isoo bannaanoo aad ka bixi karto shirkadu marka waxay ka mid tahay min alcuquud aljaa'isa walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mida faskhuhaa shirkadda inuu fasakho oo uu jebiyo caqdiga ka baxo mataa shaaa meeshuu markuu doono wa mataa maata markuu dhinto axaduhumaa midkood hadduu dhintona batalat wayba burtayba labadii ruuxee shirkadda ahaa baa mid dhintay heshiiskii isla ganacsiga iyo shirkadii markaa wayba burtayba toos bay u buraysaa maxay ruuxii kula heshiiyey meesha waa ka baxay soo ma sidaas daraaddeed haddii dadkii dhaxalka lahaa ay heshiis cusub kula gelayaan oo aad shirko cusub noqonaysaan mooye ninkii wax kula galay waa tegey heshiiskiisiina waa burburay hantida waa la gadi waa la kaashgarayn dadkii dhaxalkiisii xuquuqdiisa lahaa baa lagu wareejin hadday iyagu shirka cusub gelayaan markaa waa heshiis cusubkii horese waa dhammaaday waxay ku kalgedsan yihiin batalad iyo fasqigu waxaa kala yahay fasqiga adaa fasaqaya fasqiga adiga awoodda lahoo jebinaya caqdiga butlaankuna ya butlaankuna waa shay qaahir ah toos buuba u burahayaaba ama adigu rab ama ha rabin jeclow ha jeclaanin way buraysaa waana baaba'aya caqdigii macnaha hada bilahi towfiq sal allahuma slam wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w sabi